bsm اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlah رb العaalمين وأصلي وأsلم عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصaxbه وman sار عlى نhجه واstقاm وbعd qala الmuصنف raximah اllah taعalى رaxmaة waascة baabu sujuud الsahwi والtilaawaةi والshukr wuxuu baab u yahay sujuudu sahwigii iyo wa sujuudu tilaawa sujuuddii markaa tilaawada iyo qur'aan akhriska ku dhex jirtay iyo wa shukri sujuuddii shukriga saddexdaasi sujuudood ayaa u baabuya wa huwa sujuudu sahwigu mashruucun mid la jideeyo weeyi idaa zaada alinsaanu qofku markuu kordhiyo fii salaati salaad marka uu ku kordhiyo rukuucan rukuuc uu ku kordhiyo aw sujuudan uu ku kordhiyo sujuud aw qiyaaman uu ku kordhiyo aw qucuudan ama fadhi uu ku kordhiyo sahwan sahwinimo darteedna ugu kordhiyo oo liajli sahwina uugu kordhiyee badheer aanay ahayn waayo hadday badheedh tahay way buraysaa aw naqasa ama uu dhimo shay-an shay oo min almadkuuraati marka waxaa la soo sheegay ka mid ah shay waxaa la soo sheegay ee sujuuda markaa ama rukuuc ha noqoto ama sujuud ha noqoto ama qiyaam ha noqoto marka uu dhimo ataa wuu la imanaya bihi isaga arkaanta wuu la iman wasajada waana sujuudi lisahwi sahwi dartiina waa u sujuudi aw amase taraka wuxuu ka tegey waajiban waajib buu ka tegey min waajibaatiha min waajibaati salaa waajibaadyada salaada ka mid ah sahwan sahwi darteed buu uga tegey aw amase shaka waa ka shakiyey fii ziyaadatin kordhin uu salaaddii wax ku kordhiyey aw nuqsaanin buu ka shakiyey dhimis uu dhimay musanifku raxmat ullaahi calayh wuxuu inoo horraysiiyey saddexda sujuudood sujuudu sahwigii sujuudu sahwiguna sidaynu horeba u soo tilmaannay qad takuunu mustaxaba waqad takuunu waajiban waxaa dhici karta inay waajib noqoto waxaana dhici karta inuu sunno yahay oo sujuudu sahwigaasi u sunno noqdo haddii shayga uu ka beddel yahay uu sunno yahay ee lagu buuxinayaa waxay noqonaysaa inuu sunno noqdo shayga sababkiisa loola imanayaa rukni laga tegay hadduu yahay oo dabeedna dib lagala yimi oo sujuudu sahwigana lagu sii kaabayo ama shay waajib oo laga tegay oo sahwi looga tegay uu yahay waxay noqonaysaa markaa in lala yimaado sujuudu sahwiga uuna yahay xukumkiisu waajib oo aan badrheedh looga tegi karin waxaana runtii uu muujinayaa sujuudu sahwigu bani aadamka nuqsaantiisa ayuu muujinayaa waayo bani aadamku had iyo jeer waxbuu ilaawaa sahwiga sidaasibuu ugu dhacaa waa min nuqsaan اlbashar bani aadamka markaa nuqsaan ku jirta weeye fii bacdi اlaxyaanna waaba laga yaabaa inuu faa'iido u yahay oo waxa weeye wax kasta haddii la xasuusan lahaa dee lafteeda faa'iida kuma jirto intaasoo masiibo iyo dhibaataa qofka soo maraya dantu waxay ugu jirtaa inuu ilaawo amaa hadduu ilaawi waayo oo ay hor timaaddo mar dee noloshiisu halis bay gelaysaa markaa mar kastaba yacnii ma tusinayso inay dhib iyo naaqis tahay laakiin asalkeedu waa sidaa weeye waxay kale oo muujinaysaa sujuudu sahwigu arkaanta inay ugu fiican tahay kuwa ugu fiican ka mid tahay uguma fiicna oo bimacnaa dee arkaantii qur'aan baa ka mid ah oo faatixadii baa ku jirta laakiin arkaanta kuwa ugu mudan siiba arkaanta ficliga ah inay tahay sujuuddu ayay muujinaysaa qofku uu wakhtiyada uu rabbi ugu dhow yahay markaa sujuuddu ay ka mid tahay sida adilada ku timi maadaamay sidaa tahay arkaantii kale oo dhan waxa kaabis u noqotay sujuud loo yaqaano sujuudu sahwi rukuuc khalal bay kabaysaa lama odhan faatixadaa khalal kabaysa lama odhan waxa weeyaan ictidaalka iyo samicallaada markaa laysu taagayabaa markaa waxa weeye kabaysa lama odrhanin oo qiyaamkaa kabaya lama odhan salaada waxaa markaa laynoo sharciyeeyey inay sujuuddu rukni sideeda u madax bannaanna noqoto wixii khalal salaada ku yimaadana ta kaabaysaa inay sujuud noqoto ayaa laynoo jireeyey waa waxyaabaha muujinaya sujuudda markaa fadligeeda iyo wanaaggeeda marka shuuku wuxuu damcay haddaba e, meelaha ay ka imanayso sujuudu sahwigu inuu inoo tilmaamo waxaanuu inoogu tilmaamay hadal macnihiisu u dhacayo waxaan salaada lagu kordhiyey ama laga dhimay ama lagu shakiyey hadduu yahay min jinsi salaa salaada jinsigeeda hadduu yahay waa kan inaa leh ida zaada alinsaanu fii salaatin rukuucan aw sujuudan aw qiyaaman aw qucuudan waa marka koowaadee waxaan la kordhinayo ama la dhimayo ama lagu shakiyayaa hadduu yahay min jinsi salaa salaadda jinsigeeda mid ka mid ah hadduu yahay oo ka tirsan qaabka loo sameeyey siyaabaha aynu tilmaannayna uu sahwi yahay ee aanu badrheedhahayn ee markaas sida arrinkaasi ku dhacayna uu sahwi yahay yaqtadii sujuud الsahwi arrinkaasi wuxuu keenayaa oo arrinta noocaasi yahay ay keensanaysaa sujuud sahwi bay keensan amaa haddaanu jinsiga salaada ahayn sujuudu sahwi ma keeno dib baanu shiikhu inooga keeni doonaa wixii aan salaada jinsigeeda ahayna axkaamulkhamsaha ayaa ku dareersada waxaa dhici karta shayga in lala yimaadaa inuu waajib yahay sida qoladii reer quba oo kale markii waxa weeye loo sheegay kacbada in loo soo wareejiyey qibladii oo baytalmaqdes laga soo wareejiyey kala wareeggii ay kala wareegayeen xaaladda noocaasi waajib bay ahay xaggan iyo xaggan iyo dib iyo hor inay iska daba maraan oo imaamku xagga kale u wareego oo hor ishoriya daba maraan oo ay qiblada u jeestaan waayo waa maa laa yatimu lwaajibu ila bihi fahuwa waajib ficilkaasina may ahayn min jinsi salaa jinsi salaada ka tirsan maaha ina iska wareegiyo iska socodba waxaa la mida haddii waxa weeye nijaaso ka fogaanshiyaheed daraaddeed socodkan ugu saabsan yahay sida waxa weeye inaad aragto nijaaso kugu soo qulqulaysa iyo wax la ah oo aad ka socoto dib uga durugto ama hore u socoto socodkaasi min jinsi salaama ah wax sujuudu sahwigana ma keenayo marka waxay dhici karta inuu waajib yahay sida kuwa aynu miaalinay waxaa dhici karta inuu mustaxab yahay oo waxa weeye uu markaa shay mustaxaba yahay sida maala masalada la ysku khilaafo oo kale in sutro salaada loo samaystaa qowlka odhanaya waa sunne haba laga sii xoog badnaadee haddii lagu socdo dafciga la celinayo qofka kusoo soo hormarayaa min baab alistixbaab uu noqon haddii qowlka waajibka ah lagu socdo saxiix ana masaladii horay geli marka wakhtiyada qaarkeed waxaa dhici karta inuu mustaxab yahay waxaa dhici karta ficilkan aan min jinsi salaaqa ahayn inuu iska mubaax yahay sida ilmo yaroo la xambaarayo eh, marka fii anaaءi الsalaa salaada dhexdeeda marna layska dhigayo sunnana maaha waajibna maaha waa iska shay mubaax ah wa iska bannaanye ama albaabkii oo markaa la furayo oo kale ama layska xidhayo oo kale intaad ku yaro dhaqaaqday iska xidhayso kullu haada mar haddaanu ficil badan ahayn waxay noqonaysaa marka shay iska mubaax ah haleecn shay iskaha mubaax ah wax markaa salaadii ay yeelaysaana ma jirto haddaad qaab sahwiya u samaysiya haddii kalebana sujuudu sahwi lala iman maayo waayo min jinsi salaa ma aha ficilka aanan min jinsi salaa ahayn xaaraan buu noqon karaa sida ficil fara badan oo likayri xaaja markaa walaa daruura dan iyo daruura la'aaniyadaanay jirin aad salaadna ku tukato misna maantaba iska lugaynayso saad doonayso iska yeelayso ama ka wabatin faaxisha sida yahdaan sida boodo oo kale saad u joogto aad salaaddii jirtay ayaad sidaad ciyaar gudayso koru boodo marka waa ficil xaaraama salaadiina wuu jebinayaa sujuudu sahwina keeni maayo iltifaat ka iltifaati aclab oo kale adoo ku jira baad wax hoostaa ka eegaysaa min jinsi salaa ma waa makruuh wa ikhtilaasun yakhtalisu الshayطaanu min salaati اlcabd sida nebiga ka sugan sala alla alيh wasalam waa dafid shaydaanku dafayo qofka adoonka salaadiisi marka waxa keena sujuudu sahwiga waa inuu noqdaa bishardi ficilkan laga tegey ama la kordhiyey ama lagu shakiyey waa inuu yahay min jinsi salaa salaadda jinsigeeda ama haddaanu ahayn min jinsi salaa laa yaqtadii sujuudu sahwi marka ma keensanayo sujuudu sahwi waaya waxaa kaloo xusid mudan sujuudu sahwiga waa idaafatu shay ilaa sababihi shaygiioo sababtiisii loo idaafeeyey weeyaane waxa keensanayaa waa sahwi ee camdi ma sujuudu amdi ma jirto waxa la yidhahdo sujuudu camdi sujuuddii badrheerhka maba jirto oo waxa weeye salaada taa lagu tukanaya caadiga ah ka baxsan maba jirto marka sujuud wax lagu kaabo oo sujuudulcamdi la yihahdaa ma jirto shaygaad badrheer uga tagto sujuud ma leh ee ama salaadda wuu kaa jibin ama kaa jibin maayo labada miduunbuu noqon marka sheikhu wuxuu tilmaamay hadduu arrimaha noocaasiya ka taga imika arrimahan uu tilmaamay hore waa arkaan hadduu ka tago ama uu wax ka mida dhimo hortuu ataa bihi arkaanta wuu la imanayaa oo rukniga wax maqaamkiisa buuxin karaa ma jiro ilowba ilow arkaantii wuu la iman wixii uu ka tegey wasajada lisahwi sujuudu sahwina waa waa sujuudiyo waa kusii kaabi ama waxaanuu ka tegey waxa weeye taraka waajiban min waajibaati min waajibaatiha ama wuxuu ka tegey waajib ka mida waajibaadkii salaada ee ilaa sideedda ahaa ayuu ka tegey ataxiyaadkii dhexeeya wax la mid a maadaamaynu nidhi taqsiimka salaada loo qaybinayo ulaaiga ee qaybna farad laga dhigayo ama arkaan qaybna waajibaad laga dhigayo qaybna sunan laga dhigayo ayaa ka fiican tacriifka ama ama taqsiimka loo qaybinayo salaadii arkaan iyo sunan sunantiina qaybna abcaad lagu magacaabayo ama sunna mu'akkada qaybna sunan iska hay-ada lagu magacaabayo waxaa ka fiican taqsiimkan marka wuxuu yidhi hadduu waajib ka tago oo derajada dhexe salaadda ah sahwi daraaddeedna uga tago amaba uu ku shakiyo ziyaado iyo nuqsaan bishardi qofkaasina aanu ahayn shaki badane oo qof iska shakaakaya hadduu mar kastaba iska shukuugtu iskaga badan tahay ka noocaasi ah waxa weeye shakigiisu ictibaar ma leh shakiga dadka laga wada hadlayaa waa dadka fiyow shakigooda amaa qof dhiishku yaro dhaqaaqsan yahay ka noocaasiya ah waxba ictibaar ma leh shakigiisa lama tixgelinayo shakiga iska wahmiga oo kale a laftiisa aan markiiba siyarkaaga gudba ictibaar ma laha waa shakiga xasila weeye waqad habata waxaa sugnaaday annahu sala allahu aleyh wasalam qaama inuu ka kacay can atashahud alwal ataxiyaadka dhexe oo fasajada dabeedna uu sujuudayo sujuudu sahwi la yimi wasallama waa ku salaamo naqsaday min ragcatayni laba ragcadood buu ku salaamo naqsaday oo min aduhri aw alcasri uma intaa kadibna dakaruuhu way xasuusiyeen fatamama dabeedna waa taam yeelay wasajada lisahwi dabeedna sujuudu sahwi buu la yimi oo sujuudu sahwigiina waa sujuuday waa xadiiskii saxiixaynka ee dulyadayn ayuu tilmaamayaa wasallaa waa tukaday aلظuhra hamsan buu nebigu tukaday sida ka sugan xadiiska saxiixaynka faqiila lahu waxaa lagu yidhi aziidatu salaa salaaddii miyaa la kordhiyey faqaala wamaa daak oo kaasi muxuu ku dhacay qaaluu waxay yidhahan sallayta hamsan shan baad tukatay fasajada sajdatayn bacda maa sallam kadibna wuxuu sujuuday marka sajdatayn buu sujuuday bacda sallama intuu salaam naqsiday kadib muttafaqu calayh wa qaala wuxuu yidhi nebigu sala اllah alيh wasalam ida shaka axadukum marka waa xadkiin ka shakiyo salaadiisa gudaheeda markuu ku shakiyo oo falam yadri ma oga kam sallaa imusuu tukaday aalaaan ay aalaaan sallaa ma saddex buu tukaday ama arbacan mise afar buu tukaday falyadraxi shak shakiga ha tuuro oo walyabni ha dhiso calaa mastayqana wixii huba waxa ku duldhiso uma intaa kadibna yasjudu waa sujuudayaa sajdatayn qabla an yusallim intaanu salaam noqsan ka hor ayaa wuxuu sujuudayaa laba sujuudood fain kaana shalla khamsan hadduu yahay mid shan tukaday shafacna lahu salaatahu salaaddiisay shafci uga dhigayaan tira buuxda hadduu shan tukaday labadaas sujuudood salaaddii tiro dhaban bay uga dhigayaan oo buuxda wain kaana hadduu yahay shallaa mid tukaday tamaaman si sax ah oo taam ah miduu tukaday hadduu yahay oo afartiisii ragcadood tukadayna kaanataa waxay noqonayaan labadaa sujuudood targhiiman lishayطaan shaydaanka sanka boodhayntiisii ayay noqonayaan shaydaanka sanka boodhayn ayay u noqonayaan rawaahu axmed wa muslim wuxuu leeyahay oo nebigu inoo tilmaamay sala اllah alيh wasalam xadiiskan uu inoo keenay sujuudu sahwigu ama meesha ha ku jiro ama yuu ku jiri mar haddaad shakiday oo kala garan weyday waxa weeye sujuudu sahwigii waad la iman oo shakigaasina shaki xasilan yahay adna qof iska shakaaki aanad ahayn marka ay sidaa tahay ee aada la timaaddo hadday sujuudu sahwigani meesha ziyaado ku jirta ay kaabto waxay noqonaysaa tiradii inay buuxiso tiradii inay buuxiso maalan markay afar tahay oo kale inay buuxiso marar aanay buuxinayn waa jirayaan sida labada ragcadood oo kale iyo marka ay tiradii masalan kinsiga ahayd ay dhaban ka dhigtee buuxiso oo shafacna lahu salaatahu xaaladda noocaasiya ah, maqaamkeedii ayay dhacday tiradii dhaban ay u tukan jireenna dhabankeedii bay ka dhigtay sidaasi bay sax ugu tahay iyadoo aan sujuudu sahwiba loo baahnayn haddii shakigu ku xambaaray oo markii horeba tiradu iska buuxday marka dambe maxay noqonaysaa tarkiiban lishayطaan shayطaanka oo sanka laga boorayay bay noqonaysaa kaannama dulli halkii u dambeeyey qofka haddii wejiga dhulka loo dhigo ciidda sanka loo geliyo yacnii oo madax lagaga istaago qof la dulleeyey buu ka dhigan yahay waa ihaana shaydaanka ihaanay ku noqonaysaa labadaa labadaa sujuudood waxa weeye ila shaydaanka awalba halkii laga raacay sujuud bay ahaydee markii la lahaa aadamu sujuude waxa weeye waxay ku noqonaysaa samboodayn dulli baa fuulaya marka kollayba sujuudu sahwigu maqaam buu dhacayaa sharcigahoo qiimo badan oo sharciga siduu yahay loo raacay shaydaankiina la dulleeyey wey walahu wuxuu leeyahay an yasjuda inuu sujuudo qabla asalaam aw bacdahu wuxuu leeyahay inuu qabla salaam sujuudo bacda salaam inuu sujuudana waa leeyahay ahlulcilmigu iyagoo isla qirsan nebigu sala allahu alayh wasalam inuu qabla salaam iyo bacda salaam labadaba sujuuday misna qawaacidda shariicada iyaga oo raacaya ummadda sida u yusri badan ee u fududna eegaya ayaa qolaba si la xoog badnaatay oo isla sunnada ku dhaqma oo marnaba ha khilaafina qaarkood waxaa la xoog badnaaday nebigu sala allahu alayh wasalam miduu xagga dambe dibadda kula yimi oo maqaamkaa lahayd iyo miduu xagga hore kula yimiba inay arintu isugu soo ururayso xagga hore uun in lagula yimaado oo qabla salaam lala yimaado haddii la salaamad naqsadana salaaddii in laga baxay oo haddaan dani kugu kallifin sida adoo ilaaway sujuudu sahwigii oo kale way qirsan yihiin markaasoo kale bacda salaam in lala imanayo kuwa xitaa le qabla salaam oo shaaficiyadiiy ka yihiin marka waxay leeyihiin haddaanay duruufi kallifin oo nebigaba sal alla alah wasalam waqtiyada qaarkeed keensanaysay isagoo salaadii ka baxay oo kale lalahaa oo maxaa si ah oo maxaa dhacay han baa tukatay duhurka ma han baan tukaday bes laba sujuudood baa markaa nabigu la dhacay marka bacdu ahlilcilmi waxay ku tageen mar leyba waa qabla salaam taa kalena duruufo iyo arrimaha keensanayay halkii keensanayeyna annana waa aqbalaynaa laakiin waa qabla salaam waayo waxay yahaan tacriifka salaadu sideedaba waa aqwaal iyo waa afcaal muftatixa biاtakbiir mukhtatimaة bالtasliim waa afcaal iyo aqwaal khaas ah oo waxaa maksuus ah oo muftatixa biاtakbiir lagu furfurto laguna gebagabeeyo bitasliim adilada saxiixana way ku timi waxa weeye waxaa laga bilaabayaa inay takbiir tahay taxliilkeeduna markaa salaam inuu yahay marka waxay yidhahdeen salaaddii haddii la salaamad naqsado salaadima hadhin utaa laga baxay marka sujuudu sahwiguna waa min asalaa dibidda salaadda in loo saaraa saxiix maha bay yahdeen sidaa daraaddeed u yahdeen waa qabla asalaam waana sida shaaficiyadii ahlulcilmiga in badani mareen waa qabla salaam bay yahdeen daa'ifo kaloo ahlulcilmiga ka mida waxay yidhaahdeen labadan ragcadood salaadda kama tirsana waa la rabo khalal dhacay in lagu kaabo shaydaankana sankiisa lagu boodeeyo laa an yakuuna bacda salaam waayo labadana kama tirsano salaada sujuud salaadda ku jirta maaha waa sujuud naqsi kale lagu kaabaya waana xanafiyada iyo ciddii dariiqooda martay iyaguna waxay yidhaen inay noqoto waxa weeyaan bacda salaam ahlulcilmiga inta kale iyadoo aqwaashoodu kala duduwan tahay oo qoloba si wax u dhigaan oo qoloba qaab wax u qawaacideeyaan oo runtii dhowr qowl ka soo baxaya marka qowlkooda la kala saaro inta kale waxay isla aqbaleen war sujuudu sahwigu qabla salaamna waa galaa bacda salaamna waa galaa siduu ku gelayaabaa khilaafi noqonaysa lakiin marka hore intaa wa isku ogolyihin waa saddexdaa qowl bay ku ururaysaa qolo tidhi waa qabla salaam laa bacdahu oo aan takhyiir gelin qolo tidhi waa qabla salaam laa bacdahu iyo qolo tii waa bacda salaam laa qablahu oo xagga dambe ka dhigay iyo qolo yidhi mee labadaba waa gelaya qoladii tidhi labadaba waa gelaya ayaa lafteedu isa sii khilaaftay qolo waxay yidhahdeen walamru fii dalika waasic waa sidanuu shiikhu ku tegey raxmat ullaahi calayh oo waxay yidhaahdeen xaggii laga dhigaaba dhibaata kuma jirto dhibaata kuma jirto labaduba adilada waa ku sugan tahay wاlأmru fii dalika waasc xaggan ka dhigaa xaggan ka dhigaa midna dhibaato kuma jirto mar haddii labaduba nebiga ka sugan tahay sala اllah alيه wasalam qolona waxay yidhaahdeen maya wixii nuqsaan salaada ku yimaada hadduu sahwigu yahay waa qabla salaam haddii uu yahay markaa bada hadduu ziyaado yahayna waa bacda salaam oo qolo qaabkaasay tiri qolona waxay tihi meestaasi daliil ma laha eh saa u dhigi mayne waxaanu odhanaynaa sujuudu sahwigu waa qabla الsalaam إila ma warada daliil calى أnahu bacda الsalaam waana qowlka imam أxmed ibnu xambal raxmat ullahi calayh waana qowl aad u wajiha wey in la yidhaahdo waxa weeye war sujuudu sahwi oo dhani waa qabla salaam wixii daliil ku yimi bacda salaam mooyaane inta daliilku ku yimi bacda salaam halkeedaa loo daynaya daliil gaara ku soo arooray amaa wixii aanu daliil gaara ku iman sujuudu sahwi siduu u dhan yahayba waa qabla salaam laakiin wixii daliil gaara ku yimi ee nebigu sala allah alay sahwiga noociisa uu bacda salaam kula yimi barteedaa la dhigaya qabla salaamna maaha qolana saasay u dhigtay oo qowlkii aynu lahayn waa qowl saddexaad oo hadhowba sii kala farcamaya ayaa iska sii kala tegey qolana imaamu shawkani aimada lamida la midkae sunnada iyana waxay yidhaahdeen maya sujuudu sahwiga ciddii garanaysa nebigu sala allahu calayh wasalam mid kasta halkuu kula yimi halkuu kula yimi baa lagula imanaya qabla salaam iyo bacda salaam ay tahayba meesha aanu nebiga sujuudu sahwi gaara kaga soo aroorinna walamru fii dalika waasic hor iyo dibka aad kula timaadaba dhib ma leh iyaguna saasay udhigeen waxayaa meel kasta oo nebigu qabla salaam kula yimi ama bacda salaam kula yimi sideedii baa loo wadi sahwi wixii aanu nebiga ka soo aroorin sala allahu calayh wasalam sahwigan gaar ah oo mawdica aan sahwi kaga soo aroorinna waxa weeye hor iyo dibkaad kula timaadaaba xaq baad u leedahay walamru fii dalika waasi marka runtii mas'aladu khilaafaadka noocaasiya baa ku jira marka waxaanaad moodaa inay ugu fiican tahay in la yidhaahdo laba qowlka shawkaaniyo tilmaamaya war halkii nebigu kula yimi ciddii garanaysa waa ciddii garanaysa sahwiga noocii nebigula yimi in loola yimaado meeshii aan nebigu sahwi gaara kula imanna walamru fii dalika waasic la yidhaahdo ama hor kala kaale ama dib kala kaale iyo qowlka kaloo ah imaamu axmed ibnu xambal oo ka aad mooddo markaa naftaydu inay u iilanaysa ah oo odhanaya waxa weeye sujuudu sahwi siduu u dhan yahay waa qabla salaam wixii daliil ku soo arooray bacda salaam oo halkeedaa laga dhigaya mooyaane marka qowlkii shawkaani way isla imanayaan misna waxay ku kala duwan yihiinuun takhyiirkii isagu isaguu geliyey farqigaasaa udhexeeya oo shawkaaniba wuxuu leeyahy wixii sujuudu sahwi bacda salaam lala yimi waa bacda salaamkeeda lama taaban karo wixii qabla salaam lala yimina lama taaban karo waa qabla salaam wixii ka soo hadhayna waa takhyiiri takhyiirigaasaynu ka saaraynaa oo leenahay takhyiiri maaha waa qabla salaam bes waxaa bacda salaam loo saarayaa oo qura wixii daliil leh ama salaada wixii kale waa daakhilkeeda walamru fii dalika waasa alxamdu lilah waayahay sujuudu sahwiga halka ku dhaafno wayusanu waxaa la sunneeyaa sujuudu tilaawa sujuuddii tilaawada iyo qur'aan akhriska ayaa la sunneeyaa lilqaari'i baa loo sunneeyaa kii qaariga ahaa ee qur'aanka akhrinayey iyo walmustamici kii dhegaysanayey ay bimacnaa qasdan si markaa qasdiga u dhegaysanayay fi salaati salaadda gudaheeda iyo wakhaarijaha salaadda debaddeedaba waana sidaa uu u dhigay musanifku raxmat ullaahi calayh sujuudda tilaawada laba qofuun baa la yimaada qof isagu ka qur'aanka akhrinaya ah sujuudu tilaawadu waa saaran tahay calaa sabiili istixbaabna wey hadduu la yimaadana waa khayr hadduu ka tagana laa ima calayh iyo qofka labaadoo ah qof qofkan akhriyaya ku xidhan imaa bisalaatin inuu ku xidhan yahay oo dee salaada ama imaamkaagii salaada ma aha ee mustamic baa tahay oo qur'aanka ayaad ka dhegaysanaysaadoo waad dhegaysanaysaa marka ka'annamaa inuu imaam kuugu yahay sidii imaamkao kale u noqonaya ma aha waad maqlaysaa dad halkaa iska fadhido aanaad qur'aankiisaba dhegaysanayn oo waasjoodu waqtarib uu yidhaahdo waxbaha ka guri iyo nusuusta la midka ah waxbaha dhegaysan weligiiba ha sujuuda kuma taalla adiga inaad maqlaysaana waxba kuma saamaynayso laakiin markaad dhegaysanayso ee uu leeyahay bal suuratu heblaayaan akhriya ama wanajmi baan akhriyayaa bal hadda dhegaysta hataa soo daa ee uu waxa weeyaan soo daayo akhriyo maxalu sujuudka markuu maraya waad raacaysaa markuu sujuudo waad raacaysaa adigu isagun baad ku xidhnaanaysaa hadduu sujuudi waayo salaad iyo maruu wax akrinayaba adna sujuudi maysid farxaad ka qaadaysa isagaad eeganaysa markuu waxa weeyaan salaada ku tujinayo imaamku hadduu sujuudo waad raacay inama jucila اlimaamu liyu'tama bih marka aad qur-aanka ka dhegaysanayso oo shakhsigana uu leeyahay qur-aan baan akhriyayaa dhegaystana hadduu iska socdana farahaad ka qaadi adigu sujuudi maysid haduu sujuudana adna waad raacaysaa maadaamaad mustamic tahay markaas sidaa sheikhu tilmaamay weeye raxmat ullaahi calayh sujuudu tilaawaduna salaad maaha waxay shabbahdaa duco ducada ayay shabbahdaa ee salaad maaha waayo salaadda maxaynu nidhi waa aqwaal iyo waa afcaal maqsuusa muftatixa biاtakbiir mukhtatimatu bitasliim tacriifkeedu waa kaa ilaa janaazadii baa gudagelaysa tacriifkaa laakiin tilaawat اlqur'aanku salaad ma aha majaamicda iyo meelaha lagu kulmee lagu akhrinayaana mid wayse qaba iyo mid kaleba way jamciyaan meel nebigu ku kala saarina ma jirto marka biduuni طahaara iyo wa biduuni istiqbaali اlqibla iyo iyo wa biduuni markaa maalan haddii uu ku akrinayay satru اlcawrana cawradii u asturin intii loo baahna biduuni satr اlcawra kullu haada wuu ku sujuudayaa isaga oo ku sugan takbiirna waxba la iman maayo salaamad naqsina la iman maayo oo takbiirna ku furfuran maayo tasliimna ku khatimi maayo waayo salaad ma ciddii salaadda ku shabahdayna intaba way raaciyeen intaba way raaciyeen hadday laakiin tahay daakhilu salaa salaadda gudaheeda hadday tahay iyada takbiirta waa lala imanaya oo adilada tilmaamaysa rasuulku salى اllahu alيyh wasalam yukabiru fii kulli khafdin wa rafcin baa loo deliishan nebigu wuxuu ahaa kii takbiirsada mar kastuu hoos u degayo iyo mar kastuu kor u kacayo marka mar haddii sujuuddii ay salaad dhexdeeda dhacdo sujuudu tilaawa laa budda min takbiir takbiirul markaa waxa weeye uu markaa ku hoobanayo oo tii khafdiga ah iyo tii rafciga dirkaba ah waa inuu la yimaado iyo tii uu kusoo toosayey labadaba inuu la yimaado sida aawadeed baa sheekh ibnu cuhaymiin raxmat ullaahi calayh fii bacdi kutubihi uu si adag u naqdiyey uuna ku tilmaamay dad marka wax magarad ah dhallinyarada qaarkood oo markay salaada tujinayaan aayad eh, markaa sujuudeed ay soo maraan iska sujuudaya biduuni takbiir kagana soo toosaya biduuni takbiir aad buu u naqdiyey si adag marka mar hadday salaadda gudaheeda dhacdo takbiirtu salaadda gudaheeda waa lagula imanayaa fii kulli khafdin wa rafcin ama hadday salaad dibiddii tahay waxba takbiir male wakadalika saasoo kale idaa tajadadat lahu nicma markay nicmo u cusboonaato aw indafacat lahu niqma ama ay masiiba ka dafcoonaato sajada wuu u sujuudi lilaahi ilaahay shukran shukri dartii buu ugu sujuudi shiikhu raxmat ullaahi calayh haddii ay shaksiga nicmo u soo cosboonaato buuy weliba leenahay nicmatun cadiima waa nicmo aad ama ay masiibo ka dafcoonaato waa masiibo aad u weyn baynu tilmaamayna sidaana waxaynuugu qaydaynaa nebiga sala allahu calayh wasalam intaas oo nicmo ayaa usoo xasishay oo waaweyn weliba qaarkood waaweyn yihiin lama iman sujuudu markaa shukriga ilaa fii mawaaطicin qaliila meelo aada u kooban mooyaane salafu haadihi lummana sidaasay ahaayeen oo waxaad arkaysaa intay sujuudeen inay aad u yar tahay ama kacab ibnu maalig oo kale markii toobadiisu soo xasishay ha noqoto ama cali ibnu abi aalib oo kale markuu kii khaarijiga ahaa ee markaa calaamadda gaarkaa lahaa ee cududa sadyiga oo kale wuxuu eku lahaa markii uu dilay iyo meelo kooban ayay salafu haadi lumma kula yimaadeen may ahayn kuwa had iyo jeer la yimaado oo marba sujuudu shukri la dhaca may ahayn marka inaguna maadaama aynu dariiqoodii ku dayanayno nicmo aad u weyn oo aad wakhtiyada qaarkood kuu farax gelisay oo aad kuu cajab gelisay inaad u sujuuddaa waa mashruuc adiladana waa ku suganta laakiin inaad diiddana ka dhigato marba iska sujuuddaa arrin saxa maaha sidaa aawadeed baad arkaysaa bacdu salaf inay fii baab albidacba ku tiriyeen oo wakhtiyada qaarkood diideen oo yahdeen waxaan salafkuma aqoon sida imaamulmaalik oo kale iyo sugan marka waxaynu leenahay wax mar kasta la yskala imanaya ma ah laakiin waxa weeye asalkeedu waa mashruuc fii bacdi axyaan in lala yimaadaana waa weeye adilana waa leedahay sujuudu shukrigu saawe wax salaatu shukri la yahdaa maba jirto salaatu shukrina iyadayna gabadha maba jirto adugu qaarkoodoo damcay salaatu shukriga salaatu duxada inay ku magacaabaan maadaama xubnahan bani aadamka ay sadaqad u tahay oo saddex boqol iyo lixdanka xubnood iyo waxa weeye nebigu faxigii yowmu lfatxulmaka markuu tukanayo kale shukri u qaatay iyo oo damcay duxada inay shukri ka dhigaan waa jiraan lakiin qowl saxiixa maaha haddii aanay lahayn duxadaanu labada magacba u bixinayna haddii labada magacba isaga bixiyaan dee dhib male oo yadaan salaatu duxaa salaatu shukri waa iska weji kale laakiin salaad baynu u jeednaa madax bannaan oo aan salaadaha la yaqaano ahayn oo salaatu shukri la yahdaa ma jirto wax jira maaha wa xukmu sujuudi shukri ka sujuudi tilaawa xukumka sujuudu shukriguna waa ka sujuudi tilaawa waa hal sujuuduun waa hal sujuuduun oo aan takbiir iyo wax kala toonan lahayn salaamad naqsi iyo waxba kala toonan waa sujuuddaa qura baabu mufsidaati الsalaa wa makruuhaatiha mufsidaadka salaada iyo makruuhaadkeeda mufsidaat salaa iyo wamakruuhaatuha salaada mufsidaadkeeda waxyaabaha burinaya ee fasaadinaya ee mubdilaadka ah iyo waxyaabaha loo karaahiyeysto tabdulu way buraysaa asalaatu salaadii bitarki ruknin rukni in laga taga bay ku buri aw shardin ama shardi in laga tago wa huwa isaguna yaqdiru uu awoodayo calayhi korkiisa shardigaa iyo ruknigaa camdan badrheedhna looga tago aw amase sahwan sahwi looga tago aw jahlan ama aqoon la'aan looga tago idaa lam ya'ti bihi hadduu la iman waayo ruknigu hadduu jahli yahay iyo hadduu sahwi yahay iyo hadduu camdi yahay dirkaba salaadda waa burinayaa haddii lala iman waayo oo hadduu camdi looga tegayna xitaa lalama iman karo oo si dambeo loo istidraagaa ma jirto rukni dhan baan badhaydh uga tegaya haddaad tidhaahin salaadaadaasi waa waxba kama jiraan haddaad sahwi iyo uga tagto jahli aqoon la'aanna waxay noqonaysaa salaadaada waxba kama jiraan siiba taa joogta waxba kama jiraan sida aawadeed baa musii'u salaati kii salaaddiisa xumeeyey nebigu u lahaa irjic fasalli fainaka lam tusalli war ordoo noqo salaadda tuka waxba maa tukana salaadii hore lama fadhin taa xaadiradee joogta ilobayla waa lala imanaya marka ruknigii jahli kaaga dhici maayo siduu saxaabigaaba ay ugaga dhici weyday ile muu garanayni sahwina kaaga dhici mayso oo waan ilaawey hadday cid kaga dhacayso nebigay ka dhici lahayd sala اllahu alay slm dulyadayn oo kale xadiiskiisii markuu lahaa annasiita am qusirat الsalaa rasuul allow miyaad ilowday mise salaaddii baa la gaabiyey markuu nebigu ku yii labada midnaba ma dhicine abibakar iyo cumar iyo akhirkii u tilmaameen hadday sahwi ku dhacayso markaasuu iska fadhin lahaa odhan lahaa labada kale aynu ilownay sahwigii bay raacday iska dah sahwi kaaga dhici mayso ilowba ilo waad la imanaysa haddaad la iman salaad maa mid jirta maa idaa lam ya'ti bihi haddii aanu la iman wa bitarki waajibin bay ku burtaa salaaddii waajib laga tegay camdan laakiin barheer looga tegay sahwi maaha oo marka barheer looga tago ataxiyaadka dhexoo kale haddaad badheer uga kacdo asaynaanse odhan waa sunan oo qowlkii sunanta ka dhigaya aynu khilaafnay waajib weeye haddii badheer looga tago salaadaasi ma jirto haddii laakiin sahwi looga tago sujuudu sahwi baa lagu qabaada waynu soo aragno salaaddu waxba noqon mayso wa bilkalaami camdan hadalka badheerka ana way ku burtaa hadalku hadduu sahwi kaaga dhaco waxba ma leh saaad isaga tukanaysay ayaad wax iskaga hadasha waa sahwi moogta way kaasoo yaro cadhaysiiyeenoo mid baad u cadhaysnaatay bal haddanio bal shaksigaana looga taag leeyahay dee ma haddaanu sanka ku dhufanna salaaddiina waad ku jirtaa masaad is ogaata waxba ku noqon maysa salaadaadu waa caadi wey mar hadday sahwi tahay mar hadday sahwi tahay waxba noqon mayso waxaa kaloo la mid ah hadday jahli tahay waayo waxa weeye waa min baabi manhiyaat waxani waa nahyigii moogta tii hore min baab alawaamir bay ahayd moogta oo waa waxyaabihii layska rabay lakiin tani waa wixii laysu diidayey jahliga way ku dhacdaa haddaad jahli daraaddeed la hadasho adigoo aan waxbaba fahmayna sidii mucaawiyata ibnu xakam asulami aad tahyd maxay iga soo eegaysaan hooyadinkaa goblantay siduu yidhi oo kale waxba dhibaata kuma jirto mar haddii jahliga lagugu cudur daarayo oo aad tahay xadiisu cadi bilislaam ama man nashaa bibaadiyata bidatan cala ulculamaa iyo wixii la mid ah oo jahli lagugu cudurdaariya uu yahay waayo nebiga waxaa ka sugan sala allah alay slm ina hadihi salaa laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas tanoo salaada ah uma habboono shay yani waa nakira fi siyaaqi nafyi laa yanbagii uma habboono shayun min kalaami innaas dadka hadalkiisa wax ka mida ah, nuucu u yahayba nuucu u yahayba limaslaxati salaa ha noqdo ama liqayri maslaxati sala lama hadli karo salaadda gudaheeda wa bilqahqahati qosalkii qaxqaxda ahaa isagana salaadda waajibinaya biijmaca ahlilcilm mar haddaan qosolku muunsood ahayn oo ibtisaam dhoolla caddayn ahayn ama aanad feedhaha ka higlayn marmarbaad dee hoostaa ka qoslaysaa feedhahaad ka higlaynaysa intaa midin kaar qabaa meelaha ka hadlo adoo salaadda ku jira laakiin hadduu soo baxo aad dhexdhex u qosasho salaadaasi ka guur ka guur wey afar wa bilxarakati kaiira xarakada faraha badan le curfan curfi ahaan ee almutawaaliyati israacsan liqayri daruuratin wax daruura ah iyadaanay jirin haddii ficil fara badan oo salaada jinsigeediina aan ahayn salaada jinsigeedu hadduu doono yuu badaninba ee haddaad wax barheedh ugu kordhiso salaadda waa jibinaya hal ruquucoo quraad kordhisan alla ka dhigay marka intaa ficliga asiiba laakiin hadday xarako kale iska tahay waa dhaqdhaqaaq kale oo fara badan oo israacsan wax daruuro oo kugu kalifayna ma jiro cidku eryanaysaan jirin oo salaatulkhawf ka dhigi maysid waxaad ka durkaysa ma jirto salaadaas waa buraysaa ahlulcilmiguna min xayu ljumla qowlkaa waa isla ogolyihin inay isku burayso ficilkaa faraha badan lee biduuni daruurada ah oo lighayri daruura ee weliba israacsan liannahu maxaa yeelay fi lwali ta hore ta hore wuxuu u jeedaa waa arrinkii koobaad lambarkii koobaad ee rukniga iyo shardiga laga tegay liannahu fi اlأwali taraka maa laa tatimu اlcibaadaةu ila bihi maxaa yeelay ka hore wuxuu ka tegey waxaan cibaadadu dhammaystirmayn la'aanteed markuu lahaa rukni iyo waajib iyo waxbaa laga tegey wa biاlأkhiraati inta dambena waa ficlu maa yunhaa canhu waa ficil wixii la isu diiday la sameeyey shay sharcigu ku diiday ayaad samaysay iyadoo wax daruuro ah oo kugu kalifaya aanay jirin dabe markan aad hadal hadashay ama aad qosalka qaxqaxdaa la timi ama aad xarakaadka mutawaaliyaadka israacsan la timi hayra daruurada ah wax diiday baad samaysay salaadaadu dabeed waa buraysaa ta horena wax lagu faray oo salaadu la'aanteed aanay ansaxayn baad ka tagtay dabeedna salaadaadu waa buraysaa halkaa haynoo joogto wallahu subxana wa tacala aclam